alxamdu lilah wakafaa wasalaatu wasalaamu calaa cibaadihi aladiina istafaa wabacdu waxaan halkan idinku soo gudbinaynaa kitaabka ciwaankiisa ee sharka waraqaad iska leeyahay aljuweyni waxaa kitaabka af soomaali ku faahfaahiyay asheekh maxamed maxamuud caduur xafidahu llahu tacaala wa racaah waa dowradii sheekhu ugu talagalay masjidu nuur ka socotay waa afar silsiladood silsilad usuul fiqhiya qawaacid alfiqhiya silsilad sarfiya iyo silsilad naxwo ah waa maktabatu imaamu shaafici oo ku taalla magaalada hargeysa kasoo horjeedka khayryada ama diyaaradda siduu qofka u yaqaano intaa faahfaahina dheer kala soo xidhiya telefoonada kale ah konton iyo kow eber lix toddoba toddoba olayna iyo afar afar toddoba hal sideed sideed eber kana waa darsigii koowaad taa iyo ka faa'iidaysi wanaagsan wabillaahi altawfiiq بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه طيبين طاهرين وعلى من صار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد متن الورقات لإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله waxaynu insha allahu tacaala halkan ku arki doonaa hadduu rabbi ogolaado kitaabka magiciisa la yidhaahdo alwaraqaat ama nadmu lwaraqaat kitaabka magiciisa waraqaad baa loo yaqaanaa waxaana iskale imaamkii la oran jiray imaamu alxaramayn ama cabdulmelik binu cabdilaahi binu yuusuf aljuwayni ayaa iskale kitaabkan halkuu sheekhu magac uga bixin lahaa wuxuu ku daayay waraqaad wuxuu ku tusinayaa waraqaad waa warqado dhowr waraaqood weeye hadda matni ma haye haddaad matniga eegtiin matniga gebigiisuba waa dhowr waraaqood kitaabkan gebigiisa dhowr waraaqooda haddaba alwaraaqaat markuu sheekhu kitaabka magiciisii ka dhigay uu waraaqa gebigiisaba inuu yahay ka dhigay wuxuu ku tusinayaa inuuna kitaabku kitaab weyn ahayn ee kitaab ardayda yaryaree bilowga ah iyo ragga maxaan ku idhaahdaa faniga bilaabaya iyo halkii ay wax ka bilaabi lahaayeen inuu yahay ayuu ku tilmaamaya ama uu ku tusinayaaba kitaabka waraqaadka ah waxa qoray ninka magiciisa la yidhaahdo cabdulmelik binu cabdullaahi binu yuusuf nisbadiisana la yidhaahdo aljuwayni ama anaysaaburi naanaysdiisana la yidhaahdo imaamu kunyadiisana la yidhaahdo abulmacaali abulmacaali sharafta oo dhan aabbaheed ninka ayaa horta kitaabkan qoray abulmacaali baa qoray ama imaamu baa qoray ama cabdulmelik binu cabdulaahi ayaa qoray kitaabka sheekha waxaa loogu naanaysay imaamulxaramayn wuxuu degenaan jiray maka iyo madiina labada xaram ayuu fadhigiisu ahaa duruustana halkaa ayuu ku akhrin jiray cilmigana halkaa ayuu ku faafin jiray munaadarooyinkana halkaa ayuu ku geli jiray naanaystiisa waxaa laga dhigay markaa imaamulxaramayn culimada qaarna waxay yidhaahdeen imaamu lxaramayn waxa sheekha loogu bixiyey naanaystan wuxuu ahaa muftigii xarameynka ayuu ahaa oo xarameynka isaga ayaa ka fatwoon jiray sheekhu wuxuu dhashay habeen arbaco ah bisha muxaramna ay tahay sideed iyo toban bisha muxaram sideed iyo toban ay tahay afar boqol iyo toban hijrigu uu yahay afar boqol iyo toban hijraduna ay tahay wuxuu ku dhashay tuulo naysaabuur u dhow ayuu ku dhashay wuxuu ku koray sheekhu beyd iyo guri aqoon iyo fadli iyo qiimo loo yaqaan aada u qiimo badan sida dabaqaatu shaaficiya uu ku soo qaadanayo imaamu subki wuxuu leeyahay waa awxadu zamaanihi macrifatan wa cilman wa zuhdan xilliguu noolaa nin aqoon badani ma jirin xilliguu noolaa nin ka zaahidsanaayo adduunyada ka fogaana ma jirin lahu lmacrifatu taama bilfiqhi wa usuulih wanaxwi waaladab aqoonta dhammayska tiran ee fiqhiga iyo usuulki usuushiisa iyo naxwaha iyo adabkaba isaga ayaa lahaa wasiir la odhan jiray nin wasiir ah ayaa u dhisay madrasad nidaamiye la yidhaahdo nidaamiya ayuu nin wasiirihii u dhisay madrasatu nidaamiya madrasadaasuu duruusta ka akhrin jiray dadkana ka wacdiyi jiray cashiradana ka bixi jiray ka bixin jiray inankiisani haddaba aabbihii ayuu arday u noqday oo sheekhiisa koobaadba waa aabbihii baa la yidhaahdaa sheekhiisa koobaad waa aabbihii waa sheekhan hadda aynu hayno imaamulxaramayn aabbihii baa waxbaray fiqhiga wuxuu ka qaatay qaadi la odhan jiray qaadi xusein oo a'immada shaaficiyada ka tirsan ayuu fiqhiga ka qaatay afar boqol iyo lix iyo afartankii markay taariikhda hijrigu ahayd ayuu ka wareegay naysaabuur wuxuuna u wareegay xaggaa iyo ciraaq buu u wareegey bakhdaad ayuu aaday bakhdaadna waxa markaa ay ka buuxday culimada iyo cilmiga wuxuu u soo rixlaystay xijaaz marka aqoontiisii ay dhammaystirantay ayuu xijaaz yimid madiine iyo maka xarameynka markuu yimid wuxuu noqday muftigii looga dambeeyey xarameynka ayuu sheekhu noqday culimmadii uu wax ka bartay aabbihii mooyaane waxaa ka mid ahaa dad badan oo shuyuukhdiisu wax la soo koobi karaba ma ahayn waxa ugu horeeya aabbihii afar boqol iyo sideed iyo soddonkii hijriga ayuu ayuu dhintay cilmiga uu ka bartay waxaa ka mid ahaa fiqhiga iyo usuulka iyo tafsiirka iyo culum iyo culuum badan culimadiisa waxaa ka mid ahayd fikiga sheekh ugu shuyuukhda ahayd sheekhii la odhan jiray abulqaasim cabduljabbaar binu cali almacruuf biliskaafi sheekhaasi wuxuu ahaa culimadiisii fikiga waxaa ka mid ahayd culimadiisa culimadiisa abu cabdillaahi alkhabaazi moxamed ibnu cali annaysaabuuri waa culimadiisii waxaa ka mid ahayd culimadii uu wax ka bartay alxaafid abu nucaym alasbahaani waa culimadiisii waxaa ka mid ahaa xusein binu moxamed almirwasi ninkii la odhan jiray culimadiisii bay raggaasoo dhani ahaayeen ardaydii isaga kasii aflaxday ilangeedku hadduu midhaysto cid unbaa midhaha cuntee ardaydii ka aflaxday waxaa ka mid ahaa imaamu alxaramayn waxaa ka mid ahaa hazaali hazaali oo aynu ognahay xujatulislaam abu xaamid moxamed ibnu moxamed ibnu moxamed alhazaali ardayduu soo saaray waxaa salaaxadiin alayuubi oo la odhan karo xilligiisii ilaahay muslimiinta isagu sabab uga dhigay inuu ku badbaadiyo sabab ilaahay isagu uga dhigay salaaxadiin alayuubi wakhtigiisii muslimiinta oo labada dariiq hadda labada wado labada laamay baa u dhaxaysa kaasina amiirulmuminiin baan ahay buu lahaa kaasina amiirulmuminiin baan ahay buu lahaa kastiba gaal yar buu dabada ku hayay oo gaalkaas ayuu adeegsan jiray oo muslimiinta inta kale ku garaaci jiray muslimiinta oo awood meel u taallaa haba yaraatee ayna jirin ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala isaga sabab uga dhigay uu ku badbaadiyo culimada taariikhdu wallahi way ilmeeyaan marka ay ka warramayaan maxaan ku idhaahdaa noocii loola dhaqmi jiray isagoo ciidanka ka tirsan waa sheekhan sheekhii uu soo saaray ardaydiisa ahaa isagoo ciidanka ka tirsan oo muslimiinta hogaankooga ama taliska hogaaminaya milatarigan markaa shaqaynaya ah ayaa dowladda muslimiintaa ah ninka haystaa waraaquu soo qoraa yaa la dacaayadeynaya ninkanaa la dacaayadeynaya la caayaya la aflagaadaynaya waraaqda intuu sidaa u akriyo xataa ciidanka uma sheegi jirin waxa ku qoran ayuu jeebka dib ugu celin jiray muslimiinta maalintaa waxa guuldarro ugu fillayd inuu yidhaahdo ma dagaalamayo keliya meel alla meel muslimiinta u fayoobaan lahayd lama arkeen laakiin wuxuu go'aansaday inuuna adduunyadan cid u abaal iyo ammaan ka rabaa inayna jirin adduunkan cid u ammaan iyo abaal ka rabaa haba yaraatee inayna jirin allah inuu wixiisa u samaynayo iyo lidaari laakhira taasuu ilaahay sabab uga dhigay kolka sheekhan ardaydiisii ardaygiisiibaa ayuu arday usii ahaa salaaxadiin alayuubi ardaydiisu aad iyo aad bay runtii u tiro badnayd mansilada sheekhani uu culimada iyo aqoonta dhexdooda ku lahaa waxaa la yidhaha imaamu lxaramayn rafiicu lmanzila bayna alculamaa derajo aad iyo aad u dheer ayuu sheekhu ku lahaa culimada dhexdooda waxaana aan ka garan doonaa bal hadda afar imaam iyo shan imaam baynu soo qaadan doonaa oo aimada la yaqaano ah juwayni waxay ku tilmaameen manzilada juwayni bal afar ilaa shan imaam baynu soo qaadan doonaa oo sheekhan inoo tilmaamaya culimmadu waxay ahaan jireen dad isjecel cidda ay wanaag ku arkaanna u hambalyeeya wixiisana u sheega ayay ahaan jireen laakiin cid isxasada oo is-aasta mayna ahaan jirin weligeedba wuxuu leeyahay abu sacad asamcaani sheekhii la odhan jiray markuu sheekhan ka hadlayey kaana abulmacaali imaama alaa'ima cala aliطlaaq mujmacan calaa imaamatihi sharqan wagarban lam tara alcuyuunu mila waa saddex jumlo ayuu sheekhaasi sheekhan ku tilmaamay wuxuu idhi kaana abulmacaali imaama alaa'ima imaamyada imaamkoogu sheekhanuu ahaa buu yidhi cala aliطlaaq kiun cidnaba laga reebin nin kasta waxaa imaam u ahaa buu yidhi sheekhan waa mujmacan calaa imaamatihi imaamnimadiisa waa lagu ijmaacay sharqan wa qarban bari iyo galbeedba imaamnimadiisa waa lagu ijmaacay lam tara alcuyuunu milah isagoo kale iliba arki maysa buu yidhi isagoo kale aqoon ahaan iliba arki maysa buu yidhi waa imaamu lxaramayn sheekha matnigan qoray buu ka hadlaya abulxasan nin la odhan jirayna wuxuu yidhi markuu ka sheekha tilmaamayey wuxuu yidhi sheekha ayuu tilmaamayey alfiqhu fiqhu shaafici buu yidhi aqoonta uu hayaa waa aqoontii cilmigan suugaanta iyo adabkana asmaci baabad moodaaba buu yidhi wa fi lwacdi alxasanu اlbasri buu yidhi markuu cid wacdiyayana xasanulbasri baabad moodaaba buu yidhi aad buu usii tilmaamay abu isxaaq ashiraazi sheekhii abu isxaaq ashiraazi la odhan jiray muhadabka qoray markuu sheekhan ka hadlayay wuxuu yidhi tamatacu maalin buu dhegaystay sheekhanoo hadlaya wuxuu yidhi tamatacuu bi hada alimaam fainahu nuzhatu hada azamaan yacni imaam alxaramayn wuxuu ihi tamatacu war ku raaxaysta bi haada alimaam imaamkan ku raaxaysta fa innahu nushatu haada zamaan wakhtigan la joogo nushadiisii iyo wixii dadku ay dee ishu ku raaxaysanaysay ama dalxiis oo kale loo daawanayay oo kale weeye wuxuu odhan jiray intuu imaamkan u yimaado abu isxaaq ashiraazi baa ku odhan jiray anta alyowma imaamu ala'ima ma og tahay imaamyada imaamkoogu inuu adiga yahay شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن السابوني وحولها إساقوا شيخ كهد ليا شيخنا هد ليا أيوم أغلي وحيري صرف الله المكاره عن هذا الإمام فهو اليوم قرة عين الإسلام والذاب عنه بحسن الكلام إلهي وحن كبريا يا أبو يري وحير نبلا ما شيخا إنو كقبته إلهي كالليحيو فهو اليوم قرة عين الإسلام إسلامك أردن هل كي لقو إلقبوسنا ييبو ما أنت أتاقن يهي wadaabu canhu bixusni اlkalaam islaamka kii difaacayey weeye ee hadalkiisan wanaagsan ku difaacayey xaafid cabdulkaafir alfarisi wuxuu lahaa isagoo ka hadlaya imaamu اlxaramayn fakru اlislaam imaamu اla'ima cala aliطlaaq xabru shariica almujmac calaa imaamatihi sharqan wagarban almuqiru bifadlihi salaatu wاlxudaad cajama wacaraban ma lam tara اlcuyuunu milahu qablah wuxuu leeyahay imaamu alxaramayn fakhru lislaam islaamka ayaa imaamkani ku faanaya imaamu la'ima a'imada oo dhanna imaamkoogii weeye cala aliطlaaq xabru shariica waana shariicada caalimkeegii almujma calaa imaamatihi sharqan wa garban waxay culimmadu ku tilmaameen bari iyo galbeedba in laysku waafaqay sheekha imaamnimadiisa aad iyo aad ayuu sheekhu runtii aqoon dheeraada aqoon aad u xeel dheer ayuu u lahaa sheekhu marka la eego masaa'il waxaa jira kitaabkiisan alirshaad ku qoran alirshaad masaa'il ku qoran baa jira kitaabkiisan caqiidada ah ee alirshaad la yidhaahdo oo runtii aad iyo aad hariib u ah kitaabka irshaadka masaa'il ku qoranoo waxoogaa hariib ah baa jira aad hariib u ah welibana risaaladan aynu aragnay aakhirkiisii uu qoray runtii masaa'ilka iyo masaa'il lamida inuu kaga noqday ayay u badan tahay alirshaad waa kitaab eh, caqiide ah weeyaan oo welibana caqiida alashcariya ah weeyaan haddaba kitaabkaasi culimaduna aad bay u sharxeen kitaabkaa waxaan filayaa afartan mujallad inuu yahay eh, culimada ibnulmaryama oo kale ilaa afartan mujallad buu ka dhigay kitaabkaa markuu sharxayey laakiin aayadan alraxmaanu cala alcarshi istawa markuu sharxayey markuu ka hadlayay sheekheenani masaa'il runtii culimo badani ay yidhaahdeen warniyow sheekha maxaa halkaasaa waa sidee ayuu halkaa ku qoray kitaabkan alirshaad matnigu hadda uu yaalaa magaalada oo makaatibta waynu ka helaynaa makaatibta waynu ka helaynaa irshaadka matnigiisa waynu ka heli karnaa saan filayo kolley uu yaallaa baan umalaynaya laakiin runtii masaa'il aad u yaro adag oo culimo badani ay dib uga joogsadeen ayaa kitaabkaa uu sheekhu kaga hadlay risaaladiisan kolkaa culimo badani waxay u arkeen masaa'ilkii alirshaad uu ku qoray inuu dib ugaga laabtay sheekhu haddaba halkaa ayuu ahaa aqoon ahaan marka la eego halkaa ayuu ahaa usuulka sheekh looga dambeeyo ayuu ahaa fiqhiga sheekh looga dambeeyo ayuu ahaa wuxuu geeriyooday allaha u naxariistee habeen arbaca a ayuu geeriyooday bisha rabiiculaakhirna ay tahay shan iyo labaatan afar boqol iyo sideed iyo toddobaatankii hijrigu u ahaa isagoo sagaal iyo konton jir ah ayuu dhintay allaha u naxariistee naysaabuur buu ku oo halkaasaa lagu aasay tarjamada sheekha aynu ka odhan lahayn intaa ayay noqonaysaa kitaabkan aad baa loo sharxay culimada sharxday kama warbixin karnaba intay la egyihiin cidda nadmi u bedeshay cidda sharax ka dhigtay cidda wax ballaadhisay wax ku dartay cid kitaabkan wax alla waxaynu runtii ka odhan karnaaba aad buu u yaryahay shuraaxda ugu waaweyn ee ugu muhiimsan ardayda kula talin lahayn waxaa ka mid ahaa sharaxa qaasimiga la yidhaah axmed ibnu qaasim alcabaadi sharixiisa sharax aad u wanaagsan weeye kitaabka sharxiisu waxa kaloo kula talin lahayn kitaab sharaxan xataabka leeyah xataabka waa maxamed ibn maxamed al-ruayni sharax buu ku leeyahay aad qurratul ayn baa la yiraahdaayo waa sharax aad iyo aad u wanaagsan baa isna lagu tilmaamaa maradiniga laftiisu sharax buu leeyahay al-anjum az-zahirad la yiraahdo ee taajuddin abdurrahman ibn ibrahim isna sharax buu ku leeyahay lahayo magaalada yaala ibn farkaax sharax aad u axmed aramli kitaabkan sharax buu ku leeyahay qaayat lma'muul uu u bixiyey oo isna waa madbuuco kolley waa yaalaayo waa la heli karaa shuraax badan aimada kitaabka sharaxdaiyo madhab qura hamoodina madhab qura maaha aimada kitaabka sharxaysa madhabu imaam shaafici rag ka socda oo welibana akaabirtii madhabka ah ayaa sharxaysa madhabka imaamu maalik rag ka socda oo akaabirtii madhabka ah ayaa sharxaysa kolka waxaynu ogaanaynaa sheekhu isagoo shaaficiya ayaa haddana madaahib kala duduwani kitaabkiisii ay sharxeen usuulku sidiisaba waa qawaacid kuliyi ah oo sidaynu ognahay qawaacid guud weeyi oo madhab kastiba uu ka qaadanayo intiisii intiisiibuu ka qaadanaya madhab kastiba uu ka qaadanaya kolka jamculjawaamica oo kale markaynu gaadhno waxaynu arkaynaa matnigaa laba sheekoo sharxaya oo hal kitaab ku wada sharxaya laba kitaaboo dee saaran laba sharax ka kooban oo kanina shaafici uu yahay kanina maaliki uu yahay oo markay numbarka ah sharxayaan ama ay macnaynayaan niniba kolkaa madhab uu jiidanaya ayaad arkaysaa ood odhanaysa nina madhabkii shaaficiyadu siduu ahaa u sharxaya nina madhabkii maalikiyadu siduu ahaa u waafajinaya ayuu u sharxaya kolkaa usuulku waa qawaacid kuliyaad ah oo qolo kastiba ay odhanaysa intayadii baanu ka soo ay intoodii ka arkayaan ama madhabkoodu ka dhex muuqanayo wey waxaa kaloo meesha la egoo meesha yaalla oo aan ognahay الاصول الفقهي iyo qawaacid الفقهي farqi yari inuu dhaxeeyo dibaynu insha Allah ta'ala taana ka sharxi doona hadaba fanni kastiba mabaadi 10 ah ayuu lahaan jiray 10 qodob oo la yiraahdo al-mabadi al-10 ayaa jirta oo laga maarmaana qofku inuu aqoon u yeesho gabayaagu wuxuu lahaa in mabadi ay ilmin kaana 10 taziidu man dana irfana الحد والوضع ثم الاسم uma alismu والنصب والموضوع ثم الحكم وغاية وفضله استمداد مسائل بهل هنا يزداد وقبي بوترينيا wuxuu tilmaamayaa tobanka qodob ee mabaadida ah ee fanni kasta looga baahan yahay waxaana weeye tobankaa qodob waa xadda alxad xadku muxuu ahaa tacriifka waa tilmaanta shayga la tilmaamayo waa qodobka koobaad qodobka labaad waa almawduuc mawduucu muxuu ahaa almawduuc muxuu ahaa mawduucu waa halka loo dejiyey ama masaa'ilka uu ka warbixinayo qodobka saddexaad waa alqaaya aw ithamana waa faa'iidada iyo midhaha fanigani leeyahay qodobka afraad waa alistimdaad alistimdaad waa halka laga soo dhambiil qaatay qodobka shanaadna waa alfadlu waa qiimaha fanigani leeyahay qodobka lixaadna waa alwaadic waa ciddii ugu horreysay wax ka qortay qodobka toddobaadna waa alismu waa magaca kitaabku lagu magacaabayo ama faniga qodobka sideedaad waa alxukmu shareecadu waxay ka qabto barashadiisa qodobka sagaalaad waa almasaa'il qadaayaadka uu ka hadlayo qodobka tobnaadna waa annisba tobankaa qodob ayaa lagama maarmaan ah ninka usuulu fiqiga baranaya inuu ogaado ama inuu barto haddaba xadda ama tacriifka usuul usuulu fiqigu uu yeelanayo waa murakab baa la yidhaahdaa oo murakab cilmigani murakab buu ka koobay waa murakab idaafiya waa usuul iyo alfiqhi ereyga usuulihi waa jamco waa jamcu aslin asalku waxa weeye gunta geeduhu waa guni iyo laama saw maaha cilmigani haddaba waa guntii qawaacidka uu inoo sheegayo qawaacid aad iyo aad u tiro badan weeye runtii macno ballaadhan weeye iminka maalan waxaynu soo qaadanaynaa alamru lmuطlaq maxaa la odhan jiray alamru lmuطlaq hee alamru lmuطlaq hee yaqtadi lwujuub haddii amarka la ilaaqo muxuu keenaa wujuub buu keenaa waa qaacidadii qawaacidka usuul fiqiga ka mid a alamru lmuطlaq yaqtadi lwujuub amarka muطlaqihi waajib buu keenaya bal haddaba qaacidadaa inoo macneeya dee inoo fasira ila waa usuul fiqiya aayaddan qur-aanka aad aragtay awfuu bilcuquud awfuu bilcuquud aayadda maxaan ku macnaynaa heshiisyada oofiya saw maaha ya haye heshiisyaa la galay ama beec ha ahaado ama nikaax ha ahaado ama heshiis kale ha ahaado ama caqdiyo kale ha ahaado ama ballanno kale ha noqdo awfuu bilcuquud xukunku muxuu noqonayaa inaad ballantaad gashay oofiso ka waran sharcigu muxuu ka qabaa waajib weeye yaa sheegay markaa inuu waajib yahay inaad oofiso ballantan inaad oofiso yaa sheegay aayaddan qur-aanka ee awfuu bilcuquud ah dalaaladeed waa amar amarka mutlaqi ihina yaqtadi lwujuub usuulka ayaa inoo sheegay oo ina yidhi alamru lmutlaq yaqtadi lwujuub ilahayna aayadda qur-aanka awfu bilcuquud buu haye aqiimu salaata ka waran aqiimu salaata war salaada ooga waa maxayna salaada oogtaa salaada inaan oognaa waa maxay ma mise waa waajib waajib yaa tilmaamay salaada oogideedu waajib inay tahay isla qaacidadii hadda usuulka ahaydeen sheegaynay maxay ahayd al-amru lmutlaq yaqtadi lwujuub wa aatu zakaata ka warrama aatu zakaata haddaba maxay noqotay aatu zakaata zakada inaan bixinaa waajiba mise waa sunne waajib maxaynu u daliishanaa aatu zakaata inay waajib tahay isla qaacidadii hadda aynu haynay unbaynu u daliishanaynaa alamru lmutlaq yaqtadi lwujuub warniyow haddaba qaaciidadan lafteedaa daliil u baahan qaaciidadan ay qolada usuulku keeneen lafteeda daliil u baahan waa maxay qaaciidadu al-amru al-mutlaq amarka hadii la iska idlaaqo oo bila qariino uu noqdo yaqtadi wuxuu keensadaa al-wujuba waajib amarku amar mutlaqi ma waajib uu keensadaa waa nacam oo talow maxaa daliil u ah nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri lawla an ashuqa ala ummati laamartuhum bisiwaak ama cinda kuli salaa ama cinda kuli wudu eeg muxuu rasuulku leeyahay lowlaa an ashuqa calaa ummatii haddaanan ka baqi lahayn ummaddayda inaan dhibo laamartuhum waxaan amri lahaa e bisiwaak baan amri lahaa haddaanan ummadda dhib uga baqaynin cadayga waan amri lahaa buu rasuulku yidhi maxaa la tacbiirka xadiidkan bal u fiirsada hadduu rasuulku cadayga ina amri lahaa waajib buu noqon lahaa ka ka soo bixi waayana waa loo cadaabi lahaa dhibaataduna halkaasay kaga iman lahayd amarku inuu waajib keeno halka qaaciidadan ay keeneen usuulku alamru اlmuطlaq yaqtadi اlwujuub halka ay tooska dabada ugu haysaa waaba xadiidkanba waxaad eegtaa aayadda qur'aanka ee rabbi uu ku leeyahay falyaxdar اladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitnatun ow yusiibahum cadaabun aliim haddii amar horta hadii haddii sunno la khilaafo maa laysku cadaabaa sunnaha maa laysku ciqaabaa layskuma ciqaaba dee sunne haddaba waajib haddii la khilaafo ka warrama ilaahay wuxuu ina leeyahay falyaxdari aladiina yukhaalifuuna can amrii cidda amarkan jebinaysaa ha ka digtoonaadaan ciqaab waa la ciqaabayaa weeye kolka amarku waa maxay markaa alamru muxuu kutusaya inuu maxay yahay horta xaaraan ma noqon karo oo shay xaaraana miyaa lagu amriba xaaraan muu noqon karaa xaaraan ma noqon karo karaahiyana ma noqon karo ibaaxana ma noqon karo maxaa isku soo hadhay waajib iyo sunna dee sunnaha layskuma ciqaabo waajibkunbaa laysku ciqaabaa alamru lmutlaq yaqtadi lwujuub horta usuulkan usuululfiqigu qawaacidka kuliyiga ah ee noocaas ah ee aayadaha aynu axkaamta kala soo baxayno ama axaadiista rasuulka aynu axkaamta kala soo baxayno shayga ina baraya weeyaan culimo waad ila socotiin baan umalaynaya halkaas ayuu salka ku leeyahay qawaacid alfiqhiyu ma kala foga qawaacid alfiqhiya laftoodu ma kala foga waxaa lagu oranayaa qawaacid alfiqhiya hal qaacida haddaan kolay ku gaari doonaa hal qaacida ku siiyo waxaa lagu oranayaa maalan istinana u yeelan karaa dee waa loo qaataa ma og man istacjala shayئa qabla awaanihi cuuqiba bixirmaanihi bal hadda u fiirso maxaa man istacjala shayئa qofku hadduu shay dedejisto qabla awaanihi isagoon waktigiisiiba gaadhin cuuqiba bixirmaani waxaa lagu ciqaabaa in laga qadiyo shaygan waa lagaa qadinaya man istacjala shayئa qabla awaanihi cuuqiba bixirmaanihi haye bal haddaba qaacidadaa waa qawaacid alfiqhiya ana macnayno adoon sheekhayn haddaad weli derajadii sheekha adoon gaadhin haddaad cimaamada qaadato ka waran sheekh haddaad noqoto ka waran qaacidadani maxay leedahay man istacjala shayئa he qabla awaanihi he cuuqiba bixirmaani maadan bislaano inaad bislaato aad ismooday lagama yaabo inaad wax barato lagama yaabo inaad wax faa'iidaysato waa cuuqiba bixirmaaniyadii baa meesha taalla waa qaacido dee qawaacidkii guud ah ma og tahay eeg mustafne way yeelan kartaa laga yaabo inay qaacidadu mustafne yeelato oo mustafne way yeelan kartaaba hadduu inanku aabbihii dilo ama nin baa inadeerki eeg nin baa faqiira wayna dhacdaa hadda nin faqiira baa jira oo dee maxaan ku dhahdaa ciidda seexda in oon caruur dhalin oo isagu dhaxalkiisa leeyahay baa maalqabeenoo dabaqyo idil maamula daare idil buu haystaa kii faqiirka ahaabaa ku fikiray wallaahi kan niyo waa kan kaa dhiman waaye yaa ilan markuu dhinto adaa dabaqyo idinku wareegi lahaaye iska dil buu yidhi ilan dhaxalkii waad leedahe wuu dilayba dhaxalkaa ma dhaxlaya qaacidadii maxay ahayd man istacjala shayئa qabla awaanihi cuuqiba cuuqiba bixirmaanihi joojiya baa la odhanaya war uu dadejistay sow maaha inaga qabta unbaa la odhanaya dhaxalkaa male dhaxalkaa male baa la odhanaya halkaasaa lagaga qadinaya laakiin waa laga yaabaa inay mustano yeelato nin baa daynad ku leedahay muddole saddex bilood eeg saddex bilood ayaa tii waxaan ku amaahiyey boqolkaa dollar saddex bilood kadib baad ii keenaysaa dee ninkaa ma qabsan kartid saddex bilood ka hor soo ma maad qabsan kartaa saddex bilood ka hor may ma qabsan karaysid saddexdii bilooda gaadho laakiin hadduu dhinto ka waran ninkaasi hadduu hadda dhinto inta shanta xaq ee maalka ku tacalluqa miyayna daynku una kamid ahayn tarikada shanta xaq ee ku tacalluqa daynkaa kamid a soo maaha daynka ninka maan la odhanaynin boqol kun oo doolar buu amaahiyey ninkiina wakti buu u qabtay dhowr sano ah dhowrkii sano kii wax amaahiyey baaba kacayba markaas wax waxbaa ku yimid dhowrkii sanuu sugi kari waaye markaasuu is yidhi war maxaad samaysaa wallaahi mu'aamaree buu is dil oo dee dhaxalkiisa markaa lagaa siiyo boqolkii kune wuu dilayba ka buu kaga siiyey boqolkii kun maxaa laga yeelma waxaa la odhanaya man istacjala shay-an qabla awaanihi cuqiba bixirmaani madaahibku aragti kale kala yeeshay aima alxanafiya waxay yidhaahdeen aarha la siiyo saw ninkani daynka ma lahayn waxaani dayn wey dhaxal ma ahayne war ha la siiyo halkaa durtaba istisnaanu anagu ka dhignay bay yidhahdeen xanafiyadii ninkaa daynkiisii hala siiyo dilkana ha lagu qaada de ila nin buu dilaye lacagtiina ha la siiyo hana la dilay bay yidhaahdeen kolana waxay yidhahdeen war lacagta waxaa la siinayaa loo soo daynayaa isaga waa la dilayaa sow maaha ninka lama dilayo lacagtiisii uu kanuu dilay kulahaana dee muddadu markay gaadho dhowrkii markay soo wareegaan baa tarikada dadka dhexalkiisale loo sii daynayaa oo la odhanayaa lacagtii haddaa laydiin shubaya oo yaa uhaya talow lacagta yaa intaa uhaynaya ilan cid uhaysaa loo baahanye lama dhaxli karo ilaa in la bixiyo daynkan mooyaane kolkaa waxaa saxa in la yidhaha waa mustahna oo daynkiisii halkii baa lagu bixinaya bal haddee qaacidadani waa qaacido kuliyi ah oo qawaacid alfiqi ka tirsan waxay yidhaahdeen ida اجtamaca alxalaalu wاlxaaraamu gulliba alxaaraam maxay yidhahdeen ida اجtamaca alxalaal wاlxaaraam gulliba alxaaraam waa maxay macnaheedu xalaal iyo xaaraani hadday meel iskugu yimaadiin yaa xoog badnaada bay yidhahdeen oo la rajaxaa ma xalaasha mise xaaraanta yaa awoodda badan yaa yeesha xalaal iyo xaaraani hadday meel iskugu yimaadiin awoodda badan yaa yeesha xaaraanta awoodda badan yeelana war xaaraan ka soo qaad iskaga tag unbaa lagu odhanaya markaa xaaraan aynu ka soo qaadno imika koob biyo oo halkan yaallo ama koob yaroo shaah oo halkan yaallo hor yaalla hadday kaadi yari ku dhibiqdo ma awood badanoo waan iska cabbaha mise dhibiqdaa yaree kaadida adaa awood badanoo waan iska daadiya maxaan sameeyaa waa xaaraan iyo xaalaal meel iskugu yimid maxaynu samaynaa yaa xoog badan baynu nidhaahna dhibicdan kaadida abaa xoog badana inaga daadiyuunbaa la odhan war inaga daadiya waa xaaraan iyo xalaal meel iskugu timida salaada duur ka warram maasha allah si fiican baad ilaahay baad xasuusatay oo waad yar muraaqabootay oo waxaad jeclaysatay ilaahay si fiican ugu cibaadayso shan sala shan ragcadood baan maanta duurka ka dhigaya ilaahu shan ragcadood ayaan ku tukanaya ha shan ragcadood dabad xidhatayba allahu akbar duurkii waa imise ragcadood afar buu ahaa sow ma aha xalaal iyo xaaraan baa meesha iskugu yimid dee xalaashu waa imisa intay ku ahayd intaa tukan karaysay imisa ahayd afar inta siyaadadiina waa maxay xabad ma waxaynu nidhahnaa xalaasha xoog badanoo waxaynu ragcaddaasi waa saa'id oo ilaahay ajri kugu siin maayo salaaddii way kuu jirtaa mise waxaa la odhanayaa ka kac sheekh salaad maadan tukana dib u tukaa la odhan ida ijtamaca alxalaalu waalxaaraam quliba alxaaraam ee qaacidadani meel ayna gelayn male xataa waxay gelaysaa salaaday gelaysaa oo sekaday gelaysaa oo nikaaxay gelaysaa oo meel ayna gelayn male oo dabiixaday gelaysaa waxaad odhanaysaa maalan waxaan idhi tusaale ahaan nin muslima iyo nin gaala isa soo raacay ninka gaalkii waa mushrik oo dabiixadiisu xalaal ma aha intay la halkan wada joogto isla qabteen ayay mididii wada qaadeen labadoodii gacmoodba mididii way haysaa laxdiibay isku qabteenoo way wada gowraceen mididii way wada gowraceen awooddoodiiba wada gowracday maxaa kulmay halkaa dhaxdaa ma baktiba mise waa xalaal maxaynu ka yeelnaa yaa gowracay muslim iyo gaal baa wada gowraco midida wada mariyey maxaynu ka yeelnaa walada qaacidadan u fiirso qaacidadani maxay leedahay ida ijtamaca alxalaal waa ninka muslimkaa dhinaciisa walxaaraam waa ninka gaalkaa dhinaciisa maxaynu nidhahnaa markaa gulliba alxaaraam war inaga tuuri dee ile waa lama qaadanaya bartaasaa lagu xooraya oo lagu tuuraya waa bakti ninku hadduu yidhaha ka waran shan dumara mar qura ii wada meheri sheekhow shan dumara faadimo iyo saynab iyo caaisha iyo maxaan ku dhaha sukayra iyo maxaan ku idhahda maxaan ku dhaha ramla shantaa shantaa dumarka ah sheekh mar qura boqol doolar iigu wada meheri boqol doolar waa shan dumaroo boqol loo qaybinayo sheekhi hadduu kala hororeysiiyo uu yidhaha faadimaan kuu meheriye haddana saynab baan kuu meheriye haddana sukayraan kuu meheriye haddana samsam ama ramlaan kuu meheriye hadduu yidhahdo ta u dambaysaa mehersami mayso ta bay mehersami mehersami mayso dee waktig uu ka bu koobku hadduu buuxsamo biyo kusii shub istiraacdo biyuu may galaan koobkaa ma galayaan mise ka qubanayaan may intiibaa ka buuxsantay uu xaqa u taa u dambayso ama mehersamayso waa haddii la kala horreysiiyo ka waran haddaba hadduu sheekhu isku qabto uu yidhaahda shantaa dumara boqol doolar baan xaaji kuugu wada meheriyey shantaa dumara ma kala horhorreysin heblaayo heblaayo ma odhan shantaa dumara boqol doolar baan kuugu meheriyey buu isna wuxuu ihi shantaba boqolkaasaa ku aqbalay teebuu kolkaa guursaday teebaha kolkaa la odhanaya waa mamnuuc bay ka tahay ida jtamaca alalaal ida jtamaca alxalaal wاlxaaraam ulib alxaaraam qaacidad imise imisaa u banaanaa oo xalaal u ahaa afar imisaa kolkaa dheeraad ku ah hadda xabad ma waxaa la odhanaya afarta afarta la reebayo tee laga dhigi tee iyo tee baa laga dhigi waxaba waa la wada daadinayaa haddii iminka mataqaanaa labadiina baloodh ay isku xigaanoo geed yaroo maasha allah timirhii ku yaallo xadka ayuu geed yaroo timirhii ku yaalla dhinacan yaree xaggaaga soo xigta dee aday xalaal ku taha waa dhinacaagii laakiin geedka guntiisaa ballaadhan oo guntiisa dhinaca kalena xaggay xigtaa ninkii kale saaxiibkaabay xigtaa xaggiisii maxaynu nidhaahnaa ida ijtamaca alxalaal waalxaaraam waa inaad leedahay iyo inaadan lahayn ar maxaad ka yeeli markaa maxaynu samaynaa culimo ida ijtamaca alxalaal waalxaaraam maxaynu samaynaa war inaga daa geedkan ilaahay laga heshiiyo labada reer ilaahay ku heshiiyaan xaabadiisa iyo caleentiisa iyo midhihiisa iyo hadhkiisa iyo warinta laga heshiiyo geedkan geedkan waa in laga heshiiyaa halkan ku yaala ilan dhinacna adaala dhinacna adigu malihide ida ijtamaca alxalaal walxaaraam gulliba alxaaraam maanta un baan sayladda tegay oo ri yaroo ii joogtay guriga iyo xabad yaroo ay unbaan isku xidhay ri iyo ay unbaan isku xidhay markaa shayladun baa geeyo waxaan idhi uun xaaji anigu labada waan isku iibinayaa war maya kala qaado ridana qiimaheyga waa la yaqaanaayo waa boqol doolar aygana dee wax iibsada anagu garan mayne balorta kala qaad may anigu ma kala qaadayo labadaa waan isku iibinaya maxaad isku iibinaysaa ayga iyo iyo rida nin dee ridii u baahan ayay qasab ku noqoto inuu wada iibsado qasab bay ku noqoto inuu wada iibsado markaasaa la ama wada iibso ama iska wada daa haye waan wada iibsanayaaye imisaad iga siin buu yidhi riyaha waa la yaqaanay waa boqol doolar waxaan kaa siinaya boqol iyo labaatan doolarka en saw xataa lacagtii lama arkayo siday ugu kala qaybsan tahay boqolku yuu qaabilaya rida labaatan kuna yuu qaabilaya ma tafriiqu safqaynu samaynaa mise qaacidadiibaa shaqaynaysa ida ijtamaca alxalaal walxaaraam quliba alxaaraam sheekh lacagtaasi waa wada xaaraan iskaga wada tag waa xalaal iyo xaaraan kulantay waxaa ka mid leedahay iyo lahayn haddaad sayladda wada geyso neef ad leedahay iyo wadan lahayn haddaad sayladda wada geyso maxaa laga yeelaya ma tafriiqu safq aynu samayni mise qaacidada de qaacidaynu haynaa ida ijtamaca alxalaal walxaraam quliba alxaaraam dukaanada qaar waa laga yaabaa meelaha qaar inay sameeyaan caagad biyaa dadka iibsataa ee sigaar yarna raacso sheekh may lagama yeelaye sigaar iyo biyo war anu biyun baan rabaa war daadiba haddaad doonto sigaarkano eeg annagu intaa unaga wada siiso sheekh biyahaagii yaraa ka waran markaa biyihii yaraa hadde sigaarka ma cabaysid aduu biyuhun baad ujeedaa eg wuu ku diiday inuu intaa kaa siiyo daadi buu kuleeyahay sigaarka haddaad doonto qaacidaad haysaa laakiin de meesha taalla ida ijtamaca alxalaal walxaraam quliba alxaraam waxaynu oga soconaa alqawaacid alfiqhiya iyo walusuul alfiqhi aad bay iskugu dhadhow yihiin waana runtii cilmi u baahan ardaygu inuu si xeel dheer xeel dheer xeel dheer u barto kolka insha allahu tacaala waxaan jeclaysan lahayn inaan intaa iskaga soo ururino cashirkeennan maanta ah mabaadida aynu cashirkeenna beriya ka dhiganno halkaa haynoogu joogo wallahu subxaanahu tacaala aclaa waclam